بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنك بالله بين آيات اللباطن إيكو إلى آيات الصدن إيكو سورة النور وحاينو الدنبيسي ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica alfaaxishatu xumaantu inay ku faafto fi ladiina kuwii aamanuu muminoobay oo dacaayad iyo ceeb lagu dhex faafiyo lahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliimun muliman xanuujiya fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati labadaba adduunka waa la xadi oo waa la garaaci aakhirana cadaab bay mudanayaan wallaahu yaclamu waantum laa taclamuun ilaahay baa wax idinku wax ma ogidin allihii maslaxada sidaa idiin sharciyeeyey walulaa fadlullah alla fadligiisu haddaanu jiri lahayn calaykum dushiinu idin fadli siiyey iyo waraxmatu raxmadiisa wa ana allaha allana ra-uufun ka naxariiso yahay raxiimun dhib baa idin taaban lahaa wey yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho laa tatabicuu ha raacina khuduwaati shaydaani shaydaanka wadooyinkiisa ha raacina khudwadu asalahaan waa tallaabada wadooyinkiisa ha raacina iyo waman yatabic qofkii raaca khuduwaati shaydaani shaydaanka wadooyinkiisa oo ka amar qaata ma guuleysanayay macnaha ka dhigan tahay fa innahu shaydaanku yaamuru wuxuu amri bilfaxshaa'i xumaan iyo walmunkari xumaan alfaxshaa'i waa xumaanta xun ee xadda ka ba'day munkarkuna waxaa weeye waa xumaanta walowlaa fadlullah alla fadligiisa haddii lala yahay calaykum dushiinu dahirmeen minkum xaggiina min axadin qofna ma dahirben abadan weligii walaakin allaha alla yuzakii dahira man yashaa qofkuu doono oo towbada waafajiya wallaahu allana samiicu ka maqlo weeye caliimun oo og allah subxaanau wa tacaala digniinta layna siiye waxaa weeye shaydaanka qorshayaalkiisa iyo wadooyinkiisa ha raacina iyo ujeedooyinkuu wato maxaa yeelay shaydaanka waxaa u caadiya xumaanta iyo xun yuu dadka faraa haddaan alla idiin naxariisan lahayn qof dahirmi lahaayoo dembigiisa la dhaafi lahaa ma jiro ee allah baa idin naxariistay oo idin waafajiyey towbada iyo islaamnimada allana qofkuu doonuu dahiraa oo waafajiyaa towbada ya ayuha aladiina aamanuu shaydaanka iska ilaaliya wey wadada shaydaanku shaydaanku meelo badan buu soo maraa shaydaan maroola jira ku duubsanoo waxun kuu sheegoo kuugu sheekayn oo inuu meel xun kaa raba shaydaan qarsoonuhu acuudu billahi min ashayaan rajiim baa ku filan shaydaan maroolaha weeye waxa darani waa kaka kula luqada ee kula afka ah yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho laa tattabicuuha raacina khuduwaati shaydaani shaydaanka wadooyinkiisa ha raacina wadooyinkiisa baadilka ah waman yatabic qofkii raaca khuduwaati shaydaani shaydaanka wadooyinkiisa fa inahu shaydaanku yamuru wuxuu iyo walmunkari xumaan oo dhan walulaa fadlullah alla fadligiisa haddaanu jiri lahayn calaykum idinku idin fadli siiyey iyo waraxmatu raxmadiisa maa zakaa ma dahirmeen minkum xaggiinna min axadin maa zakaa ma dahirmeen minkum idinka xaggiinna min axadin qofna abadan weligi haddaan alla xaqa idin waafajin lahayn oo toobada idin waafajin lahayn oo alla idin hadayn lahayn qof dahirmi lahaa oo dembi ka baxsan lahay ma jiro walaakin allaha alla yuzakii dahira man yashaa qofuu doono oo nasiib u hela qofka nasiibkiisu noqday inuu alla dahiro towbada waafajiyo wallaahu allana samiicun ka maqlo weeye caliimun og wax walba wuu maqlaa wax walbana wuu ogyahay walaa yatali yaanay dhaaranin ululfadli fadliga dadka u saaxiibka aho sida abubakar sidiiq oo kale oo minkum idinka idinka mid ah iyo wasacati hodontinimada sida abubakar sidiiq oo kale an yutu an yutu inaanay siinin yayna ku dhaaranin ulilqurbaa dadka qaraabadu saaxiibka waxba siinin iyolmasaakiina dadka wax waxmahaysayaasha ah sida misbax binu asaaso oo kale walmuhaajiriina dadka muhaajiriinta sida misbax binu asaaso oo kale fii sabiililaahi alle dartii muhaajiriinu ah walyacfuu ha iska saamixeen walyasfaxuu ha dhaafeen alaa tuxibuuna ma waydaan jeclayn an yakfir allaahu lakum in alla idin dambi dhaafo wallaahu alle kafuurun ka dhaafo weeye raxiimu naxariista afuurun ka dhaafo wey raiimun ayaddu waxay kusoo degtay markay qadiyadii ifkugu dhammaatay ee dadkii la kala xukumay ba abubakar sidiiq wuxuu ku dhaartay mislax binu asaaso isagu masruufi jiray inuuna weligii waxba siinayn wax anfaca inuuna siinaynin buu ku dhaartay mislax binu asaasona qaraabay ahaayeen mislax binu asaase hooyadii iyo abubakar sidiiq baa habre wadaagaha madax binu asaasana dee ninkii cabdimanaafu ahaa misax binu asaas binu cabaad binu mualib binu cabdimanaaf buu ahaa imaamu shaafici reerkuu ka dhashay wey marka waxaa la yidhi hadhaaranina dadka qaraabada inaydaan wax siinin sida misax oo kale masaakiinta inaydaan wax siinin sida misax oo kale muhaajiriinta inaydaan wax siinin sida misax oo kale intaba misaxba dadka elufadliga iyayna dhaaran sida abubakar sidiiq oo kale sharafta leh oo waxaysa sida abubakar sidiiq oo kale ha saamaxaan oo ha kasii jeedsadaan ha ismogeysiiyaan miyadaan jeclayn in lalidiin dhaaf markaasuu abubakar sidiiq yii waan jeclahay inaan la ii dhaaf wallahi inaana weligay ka goynayni buuli marka ayaddu waa caam dadka masaakiinta ee qaraabada eh inaad wax siiso ay suuragal kuu tahay ha ka dhaaran weligaa inaadan waxba siinayn ha ka dhaaran waxaa weeye iska dhaqaale inta adiga awoodaada wacaam aayadu laakiin sabab nuzuulku saasuu ahaa walaa yataliyayna dhaaranin ululfadli sharafta iyo fadliga dadka u saaxiibka ah sida abubakar sidiiq oo kale oo minkum idinka idin ka mid a iyo wasacati hodantinimada dadka saaxiibka ah sida abubakar sidiiq oo kale an yuutuu anlaa yuutuu inaanay siinin ulilqurbaa qaraabada kuwa saaxiibkaa ah, sida mislaxoo kale walmasaakiina masaakiinta inayna siinin sida mislaxoo kale walmuhaajiriina muhaajiriinta inaydaan siinin ha ku dhaaranina fii sabiililahi alla darti usoo hijrooday walyacfuu ha iska saamaxaan walyasfaxuu ha iska dhaafaan waa isla mid alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn an yakfir allaahu lakum inuu alla idiin dambi dhaafo abubakar sidiiq waan jeclahay buuri wallaahu allana kafuurun ka dhaafo way raxiimu naxariista ina aladiina kuwa yarmuuna caaya gana ku ganacayda wey wax ganid baa lagu tilmaamay almuxsanaati gabdhaha cafiifaadka ah alkaafilaati ee halmaansane waxaan lagu caayba aan waru haynin qalbigoodaba kuma jiro almuminaati ee muminaadka ah lucnu waa la lacnaday fidunya adduunyada waa malcuuniin iyo walaakhirati aakhiro walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadiimun oo weyn yowma maalin buu cadaabkaasi u sugnaaday tashhadu ay ku markhaati kici calayhim dushooda alsinatum carabkooda waydiihim gacmahooda ku markhaati kici waarjuluhum lugahooda ku markhaati kici bimaa shay bay ku markhaati kici kaanuu ahan yacmaluuna kuwa camal fala marka aayaddu waa caam laakiin kow caaishaa soo gelaysa wey marka meeshan sida muuqata caaisha iyo haweenka nabiga oo dhan cid alla ciddii cayda waa gaalo wey cid alla ciddii cayda nin la yidhaahdo mudahir albaxraani baa kitaabkiisa wuxuu qoray farjiga nabigu maxaa yeelay caaishiiyo wuxuu ku isticmaalay xabsa yuu ku isticmaalay buu ku qoray mudahir albaxraani waan haynaa kitaabka marka muxsanaadka oo caaisha kow ka tahay ciddii cayda oo kaafilaad maxaa loogu bixi qalbigaba kuma ayaan waxa lagu sheegaya zinada qalbigoodaba kuma jiro maba dabacsanaba oo muminaadka ah aakhariya adduunba waa malcuun cadaab xoog luu yaan wax lagu sheegin waa kii xukunkooda lainoo soo sheegay waa malcuun qofka haweenka caayo oo dacaayadeeya waa malcuun wey allah wuxuu leeyahay in aladiina kuwa caaishaa ka mida ah. weliba culimadu waxay leeyihiin caaisha iyo zawjaadka nabiga ninkii caaya laa tawbata lahu bay leeyihin taasay culimadu inta badan leeyihin in aladiina kuwa yarmuuna ku gana cayda ganis baa laga cabiray almuxsanaati gabdhaha cafiifaadka am khaafilaati oo halmaansano in qalbigoodaba waxaasi ku jirin wax lagu caayayo almuminaati oo muminaadka alucinu waa la lacnaday raxmaddaa laga dheereeyey fidunya adduunyada oo adduunyada waa la garaaci iyo walaakhirati aakhira labadaba walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadiimin oo weyn yowma maalin iyo cadaabkaasi u sugnaaday tashhadu ay ku markhaati kici calayhim dushooda alsinatuhum carabiyaalkooda iyo aydiihim gacmahooda iyo arjuluhum lugahooda bimaa shay sababtii yay ugu markhaati kici ama bimaa shayba ku markhaati kici kaanuu yacmaluuna kuwa camal fala marka waxaa leeyahay waxay culimmadu leeyihiin waa ruuxa sidan ruuxaan tawbo keenin wey ruuxa aan tawbo keenin gaalnimada ku dhinta wey ruuxa noocanihi ee ruuxu haduu tawbo keeno lana xado oo xadii lagu dhuftu tawbo keeno khayr buu qabaa ruuxaasi yowmaydin maalintaa iyada ah ee maxkamadda la taagan yahay ee carabkooda iyo gacmahooda iyo xubnahooda oo dhani ku markhaati kacayaan yuwafiihim ullaahu alla wuu u dhammaystiri diinahum abaalkoodii diinahum waa abaalkoodii alxaqa ee sugnaa ee wax la dul saaray jirin wayaclamuuna waxayna ogyihiin ogaanayaan markaa ana allaha alla huwa alxaqu xaq inuu yahay almubiin oo cad waxna cadeeya xaq cad oo daahir daahira waxna cadeeya inuu yahay maalintaa ogaanaya maalinta qiyaamada la tago dadka gabdhaha muuminaadka dacaayadeeyo oo aflagaadeeya maalintaa waxay muteen waa loo dhamaystiri waxba laga dhimi maayo waxaynu nidhi qofkii tooba keena isagu kuma jiro xaddiina laga oofiyo tooba keena kuma jiro waa qofkii dembigii ku dhinta way yowma idin maalintaa la imanaya qiyaamaha ee xubnahoodu ku markhaati kacayaan yuwafiihim ullaahu alla wuu u dhammaystiri wuu u oofin diinahum abaalkoodii alxaqa ee sugnaa wayaclamuuna waxayna ogaanayaan ana allaha alle huwa alle alxaqu ka sugan inuu yahay almubiinu oo wax cadaynaya alkhabiisaatu gabdhaha xunxun lilkhabiisiina ragga xunxun bay u sugnaadeen kuwa unbaa isdamci wlkhabiisuuna ragga xunxunina lilkhabiisaati gabdhaha xunun buu u sugnaaday wadayibaatu dadka wanaagsan sida caaisho oo kale gabdhaha wanaagsan liayibiina ragga wanaagsan bay usugnaadeen sida nabiylahi maxamed oo kale wadayibuuna ragga wanaagsanina liayibaati gabdhaha wanaagsan bay u sugnaadeen ulaaika kuwaa la dacaayadeeyey oo caaisho iyo ree abubakar sadiiq mubarauuna waa laga beri yeelay mimaa yaquuluuna aalimiintu waxay leeyihiin waa laga beri yeelay lahum waxaa u sugnaaday makfiratu dembi dhaaf iyo warisqu risqi kariimun oo wanaagsan oo jannada allah subxaana wa tacaala tafsiir kalena waa lagu tafsiiriyaayo alkhabiisaatu kelimaadka xunxun lilkhabiisiina ragga xunxun buu usugnaado ku hadla kelimaadka wanaagsanna ragga wanaagsan baa ku hadla sidii horeynu ku daynayna waxay aayaddu la macno tahay azaani laa yankixu ilaa zaaniyatan wazaaniyatu laa yankixa ilaa zaanin taasay la mid tahay aayaddu labada xunxun baa isku aado oo heshiinoo israaci waxun waxan marka nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha waa dayib caaisha waa dayib nabiyullahi maxamed oo khayru khalqilaahi ah iyo xaaskiisa tahay way isku aadaanoo way isku fiican yihiin weye alkhabiisaatu gabdhaha xunxun lilkhabiisiina ragga xunxun bay usugnaadeen kara walkhabiisuuna ragga xunxunna lilkhabiisaati gabdhaha xunxun buu usugnaaday iyagunbaa heshiin kara waayibaatu gabdhaha wa wanaagsan sida caaisho oo kale liayibiina ragga wanaagsan bay usugnaadeen oy isku aadaanoo heshiin karaan waayibuuna ragga wanaagsan liayibaati gabdhaha fiican buu usugnaaday ulaaika kuwaa la dacaayadeeyey oo caaisho iyo qoyskooda mubara-uuna waa laga beri yeelay mimaa yaquuluuna daalimiintu waxay yidhaahdeen weliba intaa waxaa u dheer lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo wa risqu risqi kariimun oo wanaagsan risqi kariima iyo risqi xasana haddii qur lagu yidhahdo waa jannada yaa ayuha aladiina aamanuu waxaa lainoo sheegayaa aadaab dadku ay ku wada dhaqmaan yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii laa tadkhuluuha gelina buyuutan guryo oo kayra buyuutikum guryihiina kayrkooda ah ilaa aada idan dhalabtaanoo aada dareen gelisaan dadka guriga jooga oo watusallimuu aada salaamtaan calaa ahlihaa dadkeeda daalikum sidaasaa khayrun lakum idin khayr badan haddaad saa yeeshaan lacalakum tadakaruun si aad u waantoontaan aayadda idanka guryo aan guryihiina ahayn ha gelinaa la yidhi jaahiligiibaa waxay ahaayeen guryaha way iska soo geli jireen markaa gabadh baa tidhi yaa rasuul wakti waxaan ku jiraa awqaadda qaarkeed dad badan baa ii soo galo oo xataa aana aabbahay iyo caruurtayda sidaa inay igu yimaadaan aana jeclayn ayaddu saasay ku timid marka guryo aydaan lahayn hagelinaa la yidhi idan la-aan abu muusa alascari radia allaahu canhu ya cumar binu khadaab meeluu jooga u yimido marka assalaamu alaykum assalaamu alaykum saddex goor markuu ku celiyo la idin waaye yuu iska noqday cumar baa yidhi war miyaana maqal abuu muuse hadalkiisii waa laga daba tegey maxaad u noqotay buui de nabigaan ka maqlay buui saddex goor markaad salaamto haddii lagu idni waayo iska noqo nabigaan ka maqlay bu markhaati keen bu haddii kale waan ku garaaci markaasaa wuxuu ansaar intuu utagu yii war sidaa maqs ka ugu yar baa noo kaaga markhaati kici abuu saciid alkhudri marka idanka marka guryaha laga dambe uu albaabku banaan yahay dhinac isaga taag hadduuna albaabku banaanay soo ceshan yahay korka iska taag meeshaa doonta istaag markaad garaacaysana ciddidaa nabiga saa loogu garaaci jiray wax oo qabqab aho dadku ka bidaan ha ku samayna markaad halkaa istaagto waxaad dhihi assalaamu calaykum ma soo gala adulu assalaamu calaykum adulu assalaamu calaykum adulu haddii lagu idni waa iska noqo hadii lagu idnana dee hore baad ka soo gelaysaa idanka faa'iidadiisuna waxaa weeye reerkan dee waxyaabo badan baa ka kala daadsan waxaa weeye inay wixii urursadaan gurigooda inaad ah, hareeraha ka dhowrdhowrtood alaabtooda daawato lagaama ogola lagaama ogola wy gudihiisa daawato midda kale hadii lagu idni waayo waxaa suuragal ninkii guriga lahaa inuu hawl kale ku jiraa suuragala idanku marka waa sidaa waxa idanka loo jiday waana sidaasoo kale wey yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho laa tadkhuluuha gelina buyuutan guryo oo kayra buyuutikum guryihiina kayrkooda xataa tastanisuu ilaa aada idan dalabtaan oo dareen gelisaan dadka guri ku jiro u shanqadhaan dadka qaraabadaada ah isaga waxba idan la dalmahayo inay inoo timaadaan laga yaaba wa tusallimuu aada salaamtaan xataa tastanisuu ilaa ad idan dalabtaan watusalimuu salaamtaan calaa ahlihaa dadkeeda od assalaamu calaykum ma soo galaa tidhahdaan markii lagu fasaxana assalaamu calaykum haddihi id gudaha gasho assalaamu calaykum baadihi daalikum sidaasaa khayrun lakum u khayr badan lacalakum tadakaruuna si aada u waantoontaan sidaa ku dhaqmo wey fain lam tajiduu haddaydaan ka helin fiihaa guryaha dhexdooda axaddan qofna ka helin oo wax idinla hadla aada weydaan falaa tadkhuluuhaa hagelina xataa yudana guryihii ruux ma joogo ma geli kartaan ilaa laydin cid idin idantaa ay timaado ma geli kartaan wain qiila lakum haddii laydinku yidhaha irjicuu noqdana farjicuu noqda huwa askaa lakum saasaa idin khayr badan idin bahiraan badan idin nadiifsan wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimu kaog guryihii markaad timaadaan ood idan dalabtaan hadii qof shanqadho aad ka weydaan hagelina ilaa wax idin idna ay yimaadiin waxaa suuragala ah haddaad idan dalabto oo dad ka maqan yahay inay xaggaa dambe ka soo socdaan oo markay yimaada inay ku idnaan baa suuragala ilaal ruux ku idno aada hesho ma geli kartid haddii noqdo laydin iska noqda sidaasaa idiin nadiifsan oo idiin dahirnaan badan oo dee aydan wax khatarana gelin qalbigii nadiif yahay qofka kalena aydan wax uqdada kala qaadaynin in lam tajiduu haddaydaan helin fiiha guryaha dhexdooda axadan qofna ka helin falaa tadkhuluuhaa hagelina xataa yuudana lakum ilaa laidin idno qof idin idno la helo wain qiila lakum haddii laidinku yidhaahdo irjicuu noqda farjicuu iska noqda huwa sidaasa askaa idiin nadiifsan oo idinkiiyo qofkii kale aydaan wax uqdada kala qaadaynin wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimu wuu ogyahay allaha waxaad camal falaysaan og baa sidaa idin sharciyeeyey laysa calaykum dushiinna maaha junaaxun wax dhiba an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo oo kayra maskuunatin tu la degan yahay kayrkeeda oo fiihaa dhexdeeda mataacun nafci uu kuugu jiro lakum idinka idinku jiro yacni alaabi idiintaalla ma aha mataacun ku raaxaysi iyo uu idinku sugan yahay wallaahu allana yaclamu wuu ogyahay yahay maa tubduuna waxaad daahirinaysaan iyo waa tagtumuuna waxa idiin qarsoon guryo aan la deganayn haddaad u timaadaan ujeeddana aad ka leedihiin oo aad nafci ka rabtaan waad geli kartaan wax dhiba male guryaha waxaa lagu tilmaamay guryaha martida loogu talagalay oo kale inagu hadda guryo marti loogu talagalay u malayn inay jiraan guryaha waa iska geli huteelada la seexdo cidna ka idan dalbi maysa horaad isaga geli dukaamada oo kale markaad u timaado waad iska geli oo markaasaad ruuxii wax weydiisan guri kasta oo dani kaa gasho oo guryaha caamkaa ah iska gal wax dhibaato ama ah le way idan dalbi maysid waay laysa maahanin calaykum dushiina junaaxun wax dembi ah an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo oo hayra maskuunati kuwo la degan yahay kayrkooda oo fiihaa dhexdiisu idinku sugan yahay guriga mataacun raaxo yani nafci aad wax ku qabsanaysaan lakum idinka wallaahu alla yaclamu ogmaa tubduuna waxaad daahirinaysaan iyo tagtumuuna waxaad qarinaysaan allah baa og yani inaad dhibaato la socotaan in kale alla idinkala garan laakiin guryaha iska caamka ahee dadku wada gelayaan wax dhiba male haddaad gashaan qul waxaad ku tidhaa lilmuminiina ragga muminiinta ah yaquduu ha laabaan min absaarihim indhahooda qayb ka mida ah. wayaxfaduu ha ilaaliyaan furuujahum farjigooda wixii xaaraama ha ka ilaaliyaan inay faydaan oo cawradii faydaan iyo inay xaaraam kula dhacaan midnaba daalika sidaas adkaa idiin dahiri badan lakum idinka in allaha allana khabiirun wuxuu og yahay bimaa yasnacuuna waxay dadku sancaynayaan waxaa ragga la amray inay indhahooda qayb ka mid a ah. ay laabaan aragoona marka nabigaa fasirayo markaad shay xaaraama ishaadu ku dhacdo daymadaa hore waxba lagaaga qabsan maayo haddaad salla sii raacdood kusii waxayso waa dembi weeye aada gashay wey waa indhaha qaarkood wey haweenka iyaga gebi ahaanba indhahooda waxaa yidhi meel xaaraama ah ha ku ridina yaa la dhihi doonaa insha allah marka waxa weeye waa sidaas oo kale waxyaabaha xaaraamta ka ilaali farjiguna waa sidaas sidaasoo kaleo hafaydin oo cawradaada hafaydin ragga cawradiisu waa inta lawyaha iyo xudunta udhaxaysa ragga cawradiisu haweenka cawradooduna waxa weye jirkoodoo dhan baa inta badan cawro ah markii wax yar laga reebo marka qul waxaad ku tidhaa baa layidhi lilmuminiina ragga muminiinta ah, yaqudu ha laabaan min absaarihim indhahooda ha laabaano xaaraam yayna ku dhowrin wayaxfaduu ha ilaaliyaan furuujahum farjiyaalkooda daalika sidaasa askaan lahum u dahiri badanoo u nadiifsan in allaha alle khabiirun ka og weeye bimaa yasnacuuna waxay dadku sancaynayaan waxaan aad markaad xajka tagtaad aada u yaabi malaayeyntaa ruuxee rag iyo dumar isdhex socota ruux ruuxa kale indhaha sidaa kule arki maysid indhaha saari waa qiyaamihii markaa ruux waliba wuu faraxsan yahay ruux waliba dantiisiibuu wataa ruux ruux sidaa u dhowri arki maysa bilays kumaan kuma hor la soo daayeyna xaaji ifcal kadaa unbay ku dhihi weligaa hadalxun ku dhihi maaya weligay meel ka fiican maarag waqul waxaad ku tidhaa lilmu'minaati gabdhaha mu'miniinta ah yaqdudna ha laabaan min absaarihinna indhahooda wayaxfadna ha xifdiyaan furuujahunna farjiyaalkooda walaa yubdiina yaanay daahirinin ziinatahunna quruxdooda ilaa maa dahara minhaa wixii ka daahiray mooyaane walyadribna ha duldhigeen bikhumurihina garbasaarahooda calaa juyuubihina jeebashooda jeebku waa meeshan go-an ee luquntu ay ka soo baxda wey gabdhihii waxaa lagu yidhi indhaha laaba oo iyaga laftooda waa sida ragga oo wixii dee ishu ku dhacday iyagoon ku talagelin waa laga dhaafi laakiin in si raaca lama ogola farjiga isaga waxaa layidhi gebi ahaanba isaga ilaaliya farjiga xagga xifdiga oo xumaanta laga xifdiyo xagga cawrada labadaba gabdhaha waxaa layidhi ziinadooda wixii quruxaya ina ziinada waxaa weeye e, waxay dhagaha ku xidhaan iyo waxay luqunta ku xidhaan iyo jinta waxay ku xidhaan iyo lugaha waxay ku xidhaan haweenkeenu lugaha kuma xidhaan hadaahirina l mar haddii layidhi wixii quruxa hadaahirina maxalkay ku jiraanna waa kasii daran yahayba wey iyayna daahirinin baa layidhi allah wuxuu leeyahay jeebkana waxaa weye hagoogtibay sidaa u xidhanaya bahashii garbasaartii iyo halkaa kusoo raadeen dhuunta iyo intaasay qarinaya waa haweenkii jaahiliga haweenka cajamiga oo kale intoodaas iyo intaas way iska qawanaan jirtay hadda intaa intay saa u hagoogtaan bay halkaa daahirinayaan baa lay wejiga eegi doonaa waqul waxaad ku tidhaa lilmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah, yaqdudna ha laabeen min absaarihina indhahooda wayaxfadna furuujahuna farjiyaalkooda ha xifdiyeen walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yayna daahirinin ilaa maa dahara minha wixii daahiro qarin kari waayaan mooyaane walyadribna ha duldhigeen bikhumuurihina garbasaarahooda calaa juubihina jeebkooda ha duldhigeen dhuuntii intaa saare marka wejiga intaan kitaab soo eegay meel wejigu waa waajib tidhi ma aana arag intaan anugu soo eegay in la qariyaa way fiican tahay laakiin hal meela ah. cabdullaahi binu cabaas iyo ugu yaraan toban culimo ahoo kale oo taabiciintii kamid ah iyo saxaabadii kamid a ah, gacmaha labadaa gamcood iyo wejigu cawro ma aha bay yidhaahdeen waa lagu cibaadaystaayo marka salaada la tukan waa la banayn marka xajka la joogo waa la banayn marka markhaatiga la kici waa la banayn shaqada de ruuxu markuu shaqaysanayo ilaan gabadhi iyadoo xijaaban bay suuquu soo bixi haday wejigii iyo gacmihii wada dado xaggey wax ku qabsan wey marka camalka lagu qabsanayo iyo cibaadada labadaba wejiga waa loo banayn intaan anigu arkay wey culimada sacuudigu waxay fidyoodeen inuu wejiga cawre yahay in dam laga dhiga la doonayo iyo culimada sacuudigu fidyoodeen aniguse hal kitaab oo dhiga ma arag wejigu waa iyo gacmuhu waa cawro hal kitaab oo dhiga ma arag laakiin waxaan dhib lahayn hadday gabadhu iyadu sideeda isaga asturato wax dhiba male markay asturanaysana halkaasi marada waa inay halkaa joojiso iyo halkaa gadhka ah labadaa waa inay joojiso markay asturanayso sida hadda haweenku yidhaahdiin oo isdadaanna ma xumo waa hadda iska daaya la dhihi maayo w laakiin anuu intaan arkay waa intaa walaa yubdiina yaanay daahirin waxaa xadiidkaa xoogeynaya asma bintu abibakr sidiiq oo dhar khafiifa qabta yaa nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam intuu ka sii jeedsaday buu yidhi asmoy gabdhuhu markay xaylka gaadhaan jirkooda inay qariyaan baa waajib hoyna daahirinin ilaa intaa mooye buu nabigu sidaas yii taasaana sii xoogeynaysa w allah wuxuu leeyahay ilaa walyadribna ha dul dhigeen bikhumuurihina garbasaarahooda calaa juyuubihina jeebabkooda jeebka meesha diricu ka go-an yahay oo luquntu ka soo baxsan tahay intay saa u hagoogtaan dhuuntu iyo intaas sidaa ha u saareen walaa yubdiina yayna daahirin ziinatahuna quruxdooda ilaa libucuulatihinna nimankooda mooyaane zawjaadkooda mooyaane aw aabaa'ihinna ama aabbayowgood mooyaane aw abnaa'i bucuulatihinna zawjka iyada qaba wiilashu dhalay mooyaane ow abnaa'ihina iyagu wiilashay dhaleen mooyaane ow abnaai bucuulatihinna walaa yubdiina yayna daahirini ziinatahuna quruxdooda ilaa libucuulatihinna zawjkooda mooyaane aw aabaa'ihina aabbayowgood mooyaane aw abnaai bucuulatihinna walaa yubdiina yayna daahirini ziinatahuna quruxdooda ilaa libucuulatihinna nimankooda mooyaane aw aabaa'ihina iyaga aabbayowgood mooyaane aw aabaa'i bucuulatihina nimankooda aabbayowgood mooyaane oo sodogooda ah. aw abnaa'ihina iyagu wiilashay dhaleen mooyaane aw abnaa'i bucuulatihina nimankoodu wiilashay dhaleen mooyaane aw ikhwaanihina walaalahooda ragga a ah mooyaane aw banii ikhwaanihina walaalahooda wiilashay dhaleen mooyaane aw banii akhawaatihina walaalahooda gabdhihii wiilashay dhaleen mooyaane aw nisaa'ihina haweenkoo muslimka a ah mooyaane aw maa shay mooye malakad ay milkada imaanuhunna midigtoodu oo ragga ah gabadhu ninka addoonkay leedahay hadda cawrada loo muujin maayo aw itaabiciina kuwa dadka iska raaca oo kayri ulil irbati muraad kuwa u saaxiiba kayrkoodahoo aan haweenka wax muraada ka lahayn kuwaasoo min arijaali rag awdifli ama caruura aladiina caruurtii lam yadharuu aan daalacaninoo fahamsaneen calaa cawraati nisaai haweenka cawradoo fahamsaneen waa intaa waxaa la yidhi marka iyo abtigii meesha laguma sheegin baa layii adeerkii iyo abtigu wiilasha ay dhaleen oo gabadhan gayaanu ah yay u tilmaamayaan baa layidhi o soo marka sidaasaa looga reebay baa layidhi adeerkii iyo abtiga saasaa looga reebaa layii wiilasha ay dhaleen gabdhahan gayaan bay u yihiin soo maaha intanoo dhani gabdhaha gayaanu ma aha marka meesha awi taabiciina khayru lilidbati dadka macnaha ciidanko reerka iskala jooga iyo dadka dadka raashinka iskala cuna laakiin sidaas u fahamsan u dareensanan iska bulaad aho waxoogay iska haweenka dareensanayn iyo caruurta weli aan fahamsanayn cawrada haweenka wali weli haduu ilmuhu muraahiq noqdo cawrada haweenka fahamsan yahay zinada waa laga asturi zinada waa laga asturi marka sidaasaa lainoogu sheegay xukumkaasaan ku dhaqmayna marka islaanta ninkeedu wiilasha ay dhaleen nimankoodu wiilashay dhaleen aad bay uga taxadari ma fiicna inay guryaha la galaan oo ay ku soo waxayaan aada uma fiicna way u banaan tahay inay de waxyaabahan iyo meelahan tusaan laakiin inay iska ilaaliyaan way fiican tahay marka waxaynu nidhi intaasaynu kaga baxaynaa ilaa maa dahara minhaa mooye ha qariyeen quruxdooda walyadirmin bikhumurihina calaa juyuubihina walaa yubdina yayna daahirin ziinatahuna ziinadoodan waxaan ku fasiray waxyaabahay jinka ku qabaan iyo luqunta iyo dhegaha iyo wejiga iyo gacmaha waa qurux laakiin ma qarin karaan kuwa lilcibaadati baan loo qarin karaynin waa lagu salaada lagu tukano xajkii weeye oo sidaa weye ilaa libucuulatihinna nimankooda iyaga xaasaskooda ninku isagu siduu doono yuu ugu iman karaa laakiin ninku reerkiisa markuu u yimaado waxba idan ka dalbi maayo laakiin wuu salaami markuu galo wuu salaami oo salaam buu ula iman aw aabaa'ihinna aabbayowgoodii dhalay mooyaane aw aabaa'i bucuulatihi raggooda aabbayowgood mooyaane aw abnaa'ihinna wiilashay iyagu dhaleen mooyaane aw abnaai bucuulatihinna nimankoodu wiilashay dhaleen mooyaane aw ikhwaanihina iyaga walaalahood mooyaane oo ragga ah aw bani ikhwaanihina walaalahood wiilashay dhaleen mooyaane aw bani akhawaatihina walaalahooda gabdhaha ah wiilashay dhaleen aw nisaa'ina haweenkooda muslimka ah marka gabadha mushrikada ah quruxdeeda u muujin mayso gabadha muslimkii u muujin aw maa malakat aymaanuhunna midigtoodu waxay hanatay adoomo marka ninka adoonka ah dee quruxda way u muujin kartaa iyo waxanay tinta ku qabtay way u muujin kartaa cawre iyada dee meesha laguma hayo cawre iyadu meeshaba ma taalo marka wixii yacni quruxoo la arki karo waa inay gabadhi qarisaa aw taabiciina kuwa iska raaca dadka mooyaan kuwaas kayru irbati muraad kuwa u saaxiiba keyrkood haweenka wax muraada ka waa iska bulahoo dadkunbay wax iskala cunaan oo min arijaali ragga ah aw idifli caruurtii mooyaane aladiina caruurtii lam yadharuu aan daalacanin oon fahamsanayn calaa cawraati nisaai haweenka cawradooda ma fahamsanaba oo weli heerkaa may gaadhin hadday heerkaa gaadhaan waa la iska ilaalin walaa yadribna yaanay ku dhufanin biarjulihina lugahooda iyna dhulka ku dhufanin liyuclama in la ogaado maa yukfiina inagu mala haweenkeenu lugaha kuma xidhaan khalkhaal baha la yidhaha haweenka carabtu lugaha ku xidhaan meelaha marka dee gabadhii markay rag ag marayso hadday lugaha dhulkausa si khalqaalku u shanqadho taa lama ogola wey waxaa kaloo la ogolan tacaduf inay haweenku intay cadir soo marsadaan ay suuqa soo maraan lama ogolo waa mamnuuc waa zaniya buu nabigu gabadha intay soo cadirta suuqa martaayo waa buu yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam gurigeeda way ku cadiraysan kartaa laakiin caddir intay soo marto inay suuqa saa usoo marto oo ragga ay u urto ragga uu sanuuneeyo lama ogola taa walaa yadribna yayna ku dhufanin biarjulihina lugahooda dhulka yayna ku dhufanin si waxa lugahooda ku xidhan loo ogaado liyuclama in la ogaado darteed yayna dhulka lugaha ugu dhufanin maa yukfiina waxay qarinayaan oo masiinatayna quruxdooda ah. wa tuubuu ila allah tuubuu u tooba keena ilallaahi alla jamiican dhammaantiin ayuha almu'minuuna muminiintii tooba keena waxaa loo leeyahay axkaamtaa laydin sheegay ku dhaqma laakiin dee bani aadam dembi laga waamaasaqadaad badan yaa bani aadamka ka dhici marka sidaa idinka ahoo saa sharciga ugu dhaqmaya saqadaad badan baa dhiciya tooba keena oo oo dhan ka tooba keena waxale wixii dambeed samaysaan qofka tukada waa alxamdulilah markastuu salaad tukado waa tooba keen way markastuu salaad tukado uu tooba keenay labada salaadood intii udhaxaysay dembi ahayd salaadan dambaa lagu dhaaf waa ka nabigu yidhi alayh salaatu markuu qofku weysaysanayo markuu farxasho dembigii faraha uu ku qabtay baa daadan markuusan daarsado dembigii yaa daadan markuu wejimeyno xubnihiisa markuu weysayso weysada dhameeya dembiba male uu ka dhamaaday marka culimadu taa waxay leeyihiin waa dunuubta sakaairta ah hadduuna sakaair ba lahayna kabaairunu leeyahayna kabaairta qaybi ka go leeyihiin watuubuu tawba keena ilallaahi alle jamiican dhammaantiin ayuha almu'minuuna mu'miniintiiyay lacallakum tuflixuuna si aada u guulaysataan waxaa taa lainoo amrayaa saqadaad badan baa idinka dhiciye ha isdhiganine meel kastood martaan iyo meel kastood joogtaan tawbakeen la imaada baa laleeyahay allah subxana wa tacaala